bsm illaahi الرaxman الraxim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina muxamed wعlى آlih وaصxaabihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala annowc الthaaminu wاlkhamsuun nooca konton iyo sideedaad annowcu asaabicu wاlkhamsuun nooca konton iyo toddobaad macrifatu almansuubiina ilaa gayri aabaa'ihim dadka loo nisbeeyey aabbayaalkood kayrkood ama hooyadiis ama ayeydiis ama cid kalaaba loo nisbeeyey kaa marka in la ogaado wahum aqsaamun waa qaybo axaduhaa qaybka hore almansuubuuna ilaa ummahaatihim kuwa hooyooyinkood loo nisbeeyey ka mucaadin wa mucawidin ibnay cafraa oo kale mucaad bnu cafraa mucawid bnu cafraa wahuma aladaani ahbataa abaa jahlin yowma badrin waa labadii abujahal dhulka dhigay maalintii beder wa ummuhum hooyadood haadihi tan cafraau bintu cubayd wa abuuhum aabbahoodna alxaaris bnu rifaacata alansaariy walahum aakharu bay leeyihiin shaqiiqun lahumaa ku hooyo ku aabba wa huwa cawdun wa yuqaalu cawn wa qiila cawf fallaahu aclam bilaalu bnu xamaamata almu'adin abuuhu rabaax bilaalu bnu rabaax ayaa layraa bilaalu bnu xamaamana waa xamaama marka waa hooyadiis ibnu ummi maktuum alacmaa almu'adinu aydan waqad kaana yaumu axyaanan mararka qaar buu imaam noqon jiray can rasuuli rasuulilahi sal l slam fii keybatihi markuu nebiga maqan yahay madiine lagu dhaafo isagaa imaam noqon jiray qiila ismuhu cabdullaahi bnu zaa'idata wa qiila camru bnu qays wa qiila hayru dalika hooyadiis baa marka loogu ibnu camru bnu ummi maktuum ama cabdullaahi bnu ummi maktuum cabdullaahi bnu lutbiyata waqiila ibnu lutbiyata saxaabiyun isaga ninka sadaqada nebiga u diray yidhi intaana waa liisoo hadiyey intaana idinkaa iska leh cabdullaahi bnu lutbiya suhayl bnu baydaa wa akhawaahu iyo labadiisii walaal minhaa sahlun wa safwaan wasmu baydaa dacdun ayaa la yidhaha wasmu abiihimna wahbun shuraxbiil bnu xasana axadu umaraa'i asaxaabati cala shaam saxaabada umaradooda mid ka mida shaam hiya ummuhu xasanadu waa hooyadiis wa abuuhu cabdullaahi bnu lmutaac alkindi cabdullaahi bnu buxaynata wa hiya ummuhu buxayna waa hooyadiis waa ninka xadiidka sahwiga taxiyaadka koowaad markuu nebiga ka tegey werinayo wa hiya ummuhu weeyaan wa aabuuhuna maalik bnu lqishb alsadi ayaa layihaha sacdu bnu xabtata hiya ummuhu xabtada wa abuuhu bujayru bnu mucaawiyata wa min ataabiciina faman bacdahum moxamed bnu lxanafiya wasmuhaa qowlatu waa hooyadiis wa abuuhuna amiiru lmuminiina caliy bnu abi aalib ismaaciilu bnu culaya hiya ummuhu culayadu waa hooyadiis wa ibraahim ayaa laydhaha wa huwa axadu a'imati alxadiidi walfiqhi wa min kibaari asaalixiin ayuu ahaa qultu faama bnu culayata ibnu culayaha aladii yaczuu ilayhi kathiiru min alfuqahaa ibnu culayaha ay fuqahada in badanoo ka mida u tiiriyaan aqwaasha oo fiqhiga fahuwa ibraahiimu bnu ismaaciil fa huwa ibraahiimu bnu ismaaciila weeyaan haadaa ismaaciilkan hadda aan ka sheekaynayno wiilkiisa wa waqad kaana mubtadican ayuuna ahaa ibraahiimkaas yaquulu bikhalqi lqur'aan ayuu dhihi jiray waana imaamu shaafici ninkii uu yidhi jalasa baaba dawaal yudilu nnaas dadkuu dhumi jiray iyo ninka uu yidhi xataa laa ilaaha ila allaahooda iyo towxiidka ou asagu tawxiidsanaaye iyo kaan aniga tawxiidsanaya isku mid maahan uu yidhi imaamu shaafici wax kasto waa isku khilaafsannaha yuri xataa laa ilaaha illa allah leanna wuxuu yidhi aniga macbuudka aan cibaadada u khallisaayo waa midkii nabi muuse la hadlay isaguna kaas ma aaminsana inuu jiro waanu midkaan leeyahay allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allah waa kii muuse la hadlay isaguna wuxuu leeya maya ilaaha allah la caabudo muuse lama hadlin idan mid kale u haystaa marka marka meesha xataa isku khilaafsanna kuu leeyahay ara badanaa marka loo tiiriyaa wadahaba ibnu culaya kada ilaa kada marka ibnu culayahaas maahan odayga maaha odayga waa waa aimada sunnadu ka mid yahay waa kaas ibnu hiraasata ayb aqwaal badan oo ijmaacaadka ku khilaafana waa leeyahay waxyaaba badan oo ijmaacaadka uu ku khilaafo ayuu leeyahay diyat lmara nisfu diyat rajul waa ijmaac ibnu qudaama suu sheegayo isaga wuxuu leeyahay diyat lmara ka diyat rajul qof baa dhow arkaayo marka waxuu malaynayaa khilaafba inuu masalada ku jiro maaha khilaaf oo ah. ninkan hadda khilaafkiisu wax ictibaara male ibnu hiraasata huwa abu isxaaq ibraahiim ibnu hiraasa qaala alxaafidu cabdulghaniy bnu saciid almisriy hiya umuhu wa wasmu abiihina salamatuwa wa min haulaai man qad yunsabu ilaa jaddatihi waxaa ka mida kuwa ayooydiis loo nisbeeyey ka yacla bnu munyah qaala zubayr bnu bakaar hiya umu abiihi aabihii hooyadiis umaya aabihiis umaya ayay dhashay wa bashiiru bnu lkhasaasiya ismu abiihi aabihi magaciisa macbadun waalkhasaasiyatuna ummu jaddihi athaali awowgiisii saddexaaday dhashay qaala shaykhu abuu camrin wa min axdathi dalika cahdan kuwa ugu soo dhow sidaanoo kale xagga waqtiga shaykhunaa abuu axmed cabdulwahaabi bnu caliyin albagdaadiyu yucrafu bibni sukayna ibnu sukayna la yidhaha wahiya ummu abiihi aabbihii ayayna dhashay qultu wakadaa shaykhuna alcalaamatu abulcabaas ibnu taymiyata sidaas oo kale wey ibnu taymiya hiya taymiyadu ummu axadi ajdaadihi alabcadiin awowayaalkiisa fog mid ka miday dhashay wa huwa axmedu bnu cabdilxaliimi bni cabdisalaami bni abilqaasim bni muxamed bni taymiyata alxaraani ayb wa minhum man yunsabu ilaa jaddihi dadka qaar awowgood loo nisbeeyaa jiro kamaa qaala nabiyu sal l slam yowma xunayn wahuwa raakibun isagoo fuushan cala albaqlati baqashi yurkiduhaa uu orodsiinaayo ilaa naxri alcaduwi cadowga dhuuntiisa xaggeeda wa huwa yunawihu bismihi isaguna uu magaciisa kor u qaadayo yaquulu ana nabiyu laa kadib ana bnu cabdilmuqalib awowgiisuu isu nisbeeyey wa huwa rasuulu llaahi muxamedu bnu cabdillaahi bni cabdilmualib weeyaan wa ka abi cubaydata bni ljaraax wa huwa caamiru bnu cabdillaahi bni ljaraax alfihriy axadu lcasharati wa awalu man luqiba biamiiri lumaraa'i bishaam ay wa kaanat wilaayatuhu bacda khaalid bni lwaliid radia allaahu canhuma mujamacu bnu jaariyah huwa mujamacu bnu yaziida bni jaariya awowgiisaa loo nisbeeyey waxaa ka mid a yaxya bnu bukayr yaxya bnu cabdillaahi bni bukayr waxaa ka mid a axmed bnu yuunus alyarbuuci axmed bnu cabdillaahi bni yuunus way badan yihiin kuwaas kutubta axaadiista waa ku badan yihiin ibnu jurayj huwa cabdulmelik bni cabdilcaziiz bni jurayj ibnu abi dib maxamed bnu cabdiraxmaan ibni abi dib axmed bnu xambal wa axmed bnu muxamed bni xambal ashaybaaniy axad la'ima abu bakr bnu abi shayba huwa cabdullahi bni muxamed bni abi shaybata ibrahim abu shaybaha magaciisa ibrahim layra ibn cuhmaan alcabsi saaxib lmusanaf wakada akhawaahu cuhmaan alxaafid walqaasim abu saciid ibni yunus saaxibu taariikhi misr waa taariikhdan layraa taariikh ibni yunus ninka iskale ibnu yuunus kaana awowgiis waaye yuunus bnu cabdilacl asadafi saaxibu taariikhi misr huwa cabduraxmaan bni axmeda bni yuunusa bni cabdilacla asadafi waa yuunus bnu cabdilaclana shaafici bay isku zaman ahaayeen wa miman nusiba ilaa gayri abiihi waxaa ka mida ah dadka anaabayaalkood loo nisbayna almiqdaad bnu laswad wa huwa almiqdaad bnu camri bni thaclabata alkindiy albahraaniy wاlswadu huwa ibnu cabdiyaquuth azuhri wa kaana zawja ummihi hooyadii ninka qabo ahaa wa huwa rabiibuhu isagana rabiibkiisu ahaa fatabanaahu inan ayuu ka dhigtay fanusiba ilayhi waa loo nisbeeyey alxasanu bnu diinaar wa huwa alxasanu bnu waasil wa diinaarun zawju ummihi wa wa qaala bnu abi xaatim alxasanu bnu diinaar bni waasil waa iska asmaa waxyaabahan marka waa iska sardinayna annawcu الثامن والخمسون في النسب التي calaa khilaafi daahiriha nisbooyinka daahirkeeda khilaafsan sida adiga kuusoo degdegayso way khilaafsantahay wadalika ka abi mascuudin weyaan cuqbata bni camrin albadriy zacma albukhaariyu wuxuu sheegay anahu miman shahida badran dadkii bader xaadire inuu ka mid ahaa wakhaalafahu ljumhuuru way ku khilaafeen faqaaluu inamaa sakana badran ayuu degay fanusiba ilayha laakiin de bukhaari inuu bedri yahay buu aad ugu nuxnuxsadaa marka haddii lagu yidhaha fulaan ibnu fulaan albedri maxaa u qaadanay adiga inuu beder ka qayb galay ninkanna jumhuurku waxay leeyihin kama qeyb gelin meeshaas unbuu ku dhashay sulaymaanu bnu darkhan attaymi lam yakun minhum taymiyiinta ka mid ma ahayn wainamaa nazla fiihim waa dhex degay fanusiba ilayhim waa loo nisbeeyey waqad kaana min mawaali bani murah ayuu ka mid ahaa abu khaalidin idaalaniy batnun min hamdaan weyaan daalaan nazla fiihim ayضa waa dhex degay wainamaa kaana min mawaali bani asad ayuu ahaa ibraahimu bnu yaziid alkhuuzi inamaa nazla shicba alkhuuz bimakata qoladaa kama dhalan cabdulmelik bnu abi sulaymaan alcazrami alcarzami wahum batnun min fazaara waa qolo reer fazaara nazala fii jubbaanatihim bilkuufa wuxuu degay marka buurahooda ama meelahooda banaanka jabbaanada meesha banaanka maxamed bnu sinaan alcawaqi batnun min cabdilqays waa cawaq wahuwa baahiliyun qoladaasna kama dhalan waa baahili laakinahu nazala cindahum waa agdegay bilbasrati basra axmed bnu yuusuf assulami shaykhu muslim huwa asdiyun waa reer asdi walaakinahu nusiba ilaa qabiilati ummihi hooyadiis qabiilkeedaaba loo nisbeeyey haddaad aragta marka assulami waxaad u malaynay inuu qabiiladaas bay yahay bani sulaym inuu ka dhashaad moodeysa wakadalika xafiiduhu baa la mida ah abuu camrin ismaaciil bnu nujayd asulami xafiidu haada abuu cabdiraxmaan asulamiyu suufiyu wa min dalika miqsam mawla bni cabaas miqsam mawla bni cabaas baa la leeyahay ada isagana ma horaynina ogo liluzuumihi lahu waa laazimi jiray markaasaa mawla bni cabaas la yiri wainamaa huwa mowlan licabdillaahi bni alxaaris bni nawfal ayuu mowle u ahaa wakhaaliduni lxadaa waa khaalid bnu mihraan alxadaa inamaa qiila lahu dalika sidaa waxaa loogu yidhi lijuluusihi cindahum dadka kabaha sameeyo ayuu iskala fadhin jiray badanaa ee isaga nin hadda sancadaas yaqaana mowna ma ahayn sidaasaa marka alxadaa loo yidhi wayaziidu lfaqiir waxaa kuu soo degdegaya marka inuu faqiir ahaa laa maala lahu sidaas laakiin maaha liannahu kaana ya'lamu min faqaari dahrihi dhabarkaa xanuuni jiray lafaha dhabarka saasaa marka yaziid alfaqiir loo yidi annawcu ataasicu walkhamsuun fii macrifati almubhamaati min asmaa'i alrijaali waannisaa mubhamaadkii in la ogaado asmaada rijaasha iyo naagahaba ku jiro mubhamku waxaa weeyaan xadiidka sanadkiisa in lagu yiraa can rajulin ama matniga can rajulin jaa rajulun ila nabiy sal slam jaat imraatun ila nabiy sal slam mararka qaarna mubhamku wuxuu noqon karaa fulaanun can camihi fulaan ayaa la yidhi can camihi fulaanu can khaalatihi khaaladaas yaa waay camkaas yaa waay waa mubham kutubta marka rijaashu taqriibu tahdiibkoo kale mubhamaadkaas qaab loo raadiya ayuu leeyahay baab markuu asmaada rijaasha ka baxo rijaasha mubhamaadkaa baab ayuu u samayna baabuu u samayna markuu baab u sameeyo wuxuu ku keenaa marka dadka ka wariyo ninkaas mubhamkaa dadka ka warinaya ayuu ku soconaa marka xuruuftaas mathalan nin la yidhaahdo saalim oo kale can camihi ayaad aragtay markaa rabto camkaas haddiiba la magac sheegay oo la yaqaano isaga waa kuu sheega wuxuu ku leeyahy saalimun mubhamaadkaa tegey saalim ayaad fiirinaysaa saalimun can camihi wa huwa camkii magaciisuu sheega waxaa la mida ah can akhiihi walaalkiibuu kuu sheega marka haddii ninkaa mubhamkaaba magaciisa la yaqaano baabkaas mubhamaadkaa ka raadinay naagaha markuu qoro kadibna naagahaasi waxay ka warinayaan oo mubhamaada hadday jiraanna meeshaas ku keenaya marka mararka qaar marka mubhamkii wuxuu ku imaan karaa can camihi mararka qaar wuxuu ku imaanayaa can akhiihi mararka qaar can ibnihi haakada wqad sanafa fi dalika alxaafidu cabdulganiy bnu saciid almisriy ayaa wax ka alifay alkhawaamid walmubhamaat ayaa la yidhaha waa mabuuc isaga weliba mubhamaadka oo wuxuu ka hadlaa matniga <coughs> wlkhaiibu lbadaadiyu khaiibu lbagdaadi isagana kitaab buu le alasmaa lmubhama fi lanbaai almuxkama yaa la yihahdaa waana mabuuc midkaas ayb wahumaa wahaada kani inamaa yustafaadu see loo ogaadaa marka xadiid baad aragtay jaa rajulu ila nabiy rajulkaas waa kee sidii lagu ogaanayo kuu sheega wahaada inamaa yustafaadu waa laga faa'iideystaa min riwaayatin ukhraa riwaayo kale oo min duruqi alxadiidi xadiidka duruqdiisa ka mida ka xadiidi bni cabaas ana rajulan qaala yaa rasuul allah alxaju kullu caamin huwa laqrac ninkaas waa aqrac wa xadiidu abi saciid anahum maruu bixayin qad ludiqa sayiduhum faraqaahu rajulu minhum nin dadkii ka midaa baa ku tufay huwa abu saciid nafsuhu ninkaa waaba abuu saciid see lagu ogaana dariiq kale iyo riwaayo kale fii ashbaahin lihada kahiirin yatuulu dikruha waqad ictana bnu lahiir fii awaakhiri kitaabihi jaamici اlusuul bitaxriiriha waاkhtasara shaykhu muxidiin annawawiyu kitaaba alkhaiibi fii dalika imaamu nawowi kitaabka khaiib ayuu ikhtisaariyey wa huwa fanun waa fani qaliilu ljadwa yacnii muhimadiisu ay yar tahay binisbati ilaa macrifati alxukmi min alxadiid marka loo eego xadiidka xukunkiisa in la ogaado sabab lianna nin sanadkii matniga ku jiro nebigaa nin u yimid naagaa nebiga u timid xadiidka makaa dhaawacayso haddaad taqaani haddaadan aqooninba de ninkii nebiga u yimid waa un saxaabi wuxuu kaa dhibayaan marka in lasii ogaado waa un cilmiga min alidaafaat waxyaabaha un dheeriga ah. walaakinahu shayun waa shay yataxallaa bihi kathiiru min almuxadisiin in badan oo muxadisiinta ka mida ay aad u macaansadaan wakayrihim de kutubta laftirkooda oolixda a qaarkood yani mubhamaad bay leeyihiin maalan bukhaari oo kale mubhamaadkiisa jalaal albulqini jalaal albulqini wuxuu leeyay kitaab la yidhi alifhaam bimubhamaati saxiix albukhaariy ayuu leeyahay marka kitaab baabbaab ayuu u socdaa xadiidka markau qoro jaaa rajulun ninkiibuu sheegaa jaat imraatun qofkiibuu sheega sidoo kale muslim isagana mubhamaadkiisa sibt ibn اlcajami wuxuu leeyahy tanbiih اlmuclim bimubhamaati muslim waa maطbuuc isagana tanbiihu lmuclim bimubhamaati muslim culammada shuraaxdana aad ayagaaba aada uga sheekeeyeen oo mubhamaadkaas iyo ka warrama labada kitaabi fahamkana waa madbuuc daarunawaadirad daabacday midkan kalena mar horowba daabacnaayba tanbiihu lmuclimka marada kitaabka marka kitaab kitaabna waa mararka qaar waa loo qoraa mubhamaadkooda waahamu maa fiihi ahamu maa shaykan ugu muhiimsano fiihi dhexdiisa kan maa rafaca ibhaaman waa wixii ibhaam kor yeelo fii isnaadin ku sugan ibhaam isnaad ku sugan wixii kor yeelo waa ugu muhiimsan yahay leanna xadiidkaanba saxiix noqonaynin sooma kamaa idaa warada fii sanadin can fulaana bni fulaan aw can abiihi aw camihi aw ummihi fa waradat waxaa soo aroortay tasmiyatu hada almubhami mubhamkan magac dhabidiisa min dariiqin ukhraa dariiq kale faidaa huwa hiqatun aw daciifun waa hiqama daciif aw miman yundaru fii amrihi fahada anfacu ma fi hada alnowc annawcu almuwafii sittiin nooca lixdan oofinayo dhammaystirayo wa miqdaari macrifatu wafayaati aruwaati wa mawaaliidihim dadka wax warinayo dhimashadooda iyo dhalashadooda wakhtigay dhasheen iyo wamiqdaari acmaarihim cumrigooda intuu la ekaa liicurafa si loo garto man adrakahum qofkii soo haleelay miman looga aqoonsada lam yudrikhum aan soo haleelin waxaan soo marnay itisaalu sanad ayaa saxiixa shardi u ahaa itisaalkii maxaan ku garan karnaa waa inaan naqaano taariikhda ruwaadda ayb Eh, liyucrafa si loo garto man adrakahu miman lam yudrikhu min kadaabin aw mudalisin fayataxararu lmutasilu mutasilkiibaa markaa tafatirmayo wlmunqaicu iyo munqaicii wagayru dalik qaala sufyaan thawriy lama istacmala aruwaatu lkadiba dadka wax warinaya markay been isticmaaleen istacmalnaa lahum taariikha anaguna taariikhan u isticmaalna goormaad adiga dhalatay waqtigaas ee ninkaad ka warinayso waa horowba dhintay ad intaadan dhalanin buuba dhintay beentii baa caddaanaysa ama mararka qaar ninku goormaa dhalatay adiga waktigaas war waktigaad dhalanaysa hebel waxbaa ma warin karin ama inuu sheegtay inuu culummo waaweyn la kulmay oo kaleu sheegtay war adiga waktigaas culummadaas ay joogeen adiga nin cilmi iyo shaqaba kule maba aadan ahayn waxyaabahaasaa lagu garan kara muqadamada muslim abu daawuud alacma ayaa wuxuu sheegtay dhowr nin oo bedriyiina ah inuu wax ka wariyey markaasaa waxay yidhaahdeen inamaa kaana haada yacni ninkan wuxuu ahaa kaana yatakafafu nnaas dadkuu suuqyada iyo ku tuugsan jiray min cilmi iyo masaajid shaqo kuleh maba unan ahayn fii caami eh, eh, aljaarif markaasuu yidhi wallaahi baan ku dhaartay xasanulbasri kama maqlin buu yidhi dad dhowr badriyiina xataa waxba kama unan iska dhaaf ninaan cilmi shaqo ku lahayn oo aan dalabba lagu aqoonin ayb wa qaala xafs bnu khiyaas waxa uu yidhi ida tahamtumu shaykha sheekha haddaad tuhuntaan faxaasibuuhu bisiniin sanadaha kula xisaabtama wa qaala alxaakimu lamaa qadima calayna maxamed bnu xaatim alkashi markuu noo soo galay ayb faxadatha can cabdin bini xumayd ayuu ka sheegay xadiid sa'altuhu can mawlidihi waqtiga u dhashay baan su-aalay fadakara wuxuu sheegay anahu wulida sanata sitiina wa miateyn laba boqol iyo lixdankii in la dhalay faqultu liasxaabinaa asxaabteennii waxaan ku yidhi inahu yazcumu wuxuu sheeganayaa annahu samica minhu inuu ka maqlay bacda mowtihi markuu dhintay kadib bialaaa casharata sana ninkan oo waa ka warinayaa dhahayo saddex iyo toban sano markuu dhintay kadib ayuu sheeganayaa inuu wax ka maqlay nin dhintay waa hore see wax looga maqla qaala bnu salaax shaksaani min asaxaabati intaa marka ahmiyadiibuu markuu kuu sheegay buu haddana wafayaadkii kuu sheegaa shaksaani min asaxaabati laba saxaabada ka mida kullun minhumaa mid kastoo iyaga ka mida siti caasha kullun minhumaa mid kastoo ka mida wuxuu noolaaday sitiina sanatan fi ljaahiliya lixdan sano jaahiliyadii wa sitiina fi lislaam lixdanna islaamka dhexdiisa wahumaa xakiimu bnu xisaam wa xasaanu bnu haabit radia allaahu canhum weliba xakiim wuxuu dheeraa kacbada dhexdeedu ku dhashay nin kaloo ku dhashay ma jiro wa xukiya can ibni isxaaq waxaa laga sheega ana xasaana bna haabit ibni lmundir ibni xisaam caasha kullun minhum isaga aabbihii awowgiis awowgii kale mid kastaa wuxuu noolaaday miatan wa cishriina sana boqol iyo labaatan sano isagii boqol iyo labaatan aabihiis boqol iyo labaatan awowgii boqol iyo labaatan awowgii kalena boqol iyo labaatan dad cumri dhaadheeray ahaayeen ajiib qaala alxaafidu abuu nucaym walaa yucrafu haada ligayrihim min alcarab ummaddan cumrigeeda boqol sano badana mama gaaraba carab looma yaqaano kuwan kayrkood qultu qad cumira jamaacatun min alcarab akthara min hada ayaa la cumri siiye wa inamaa araada ana arbacatan afar nasaqan oo taxan yaciishu kullun minhum miatan wacishriina sana ayuu u jeedaa lam yatafiq hada fii gayrihim waayahay wa amaa salmaan alfarisiyu salmaan faqad xaka alcabaasu bnu yaziid albaxraani alijmaaca calaa annahu caasha miatayni wakhamsiina sana kulaha wuxuu sheegay in laysku raacay laba boqol iyo konton sano inuu noolaa waاkhtalafuu fima zaada calaa dalika ilaa alaatimiati wakhamsiina sana ilaa saddex boqol iyo konton way isku khilaafeen allahu aclam waqad wrada shaykhu abuu camr bnu salaax raximahu اllah wafayaati acyaani min annaas ayuu keenay rasuulu llahi sal l ly slama tuwufiya wahuwa bnu halaaثin wasitiina sana cala almashhuuri yowma اlاثnayn الثaani cashara min rabiici اlأwal sanata ixdaa casharata min alhijra wa abuu bakrin can halaaثin wasitiin lixdan iyo saddex sano sana lagu oofsaday ayضa fi jumaada sanata halaaa cashara saddex tobankii wa cumaru can halaaثin wasitiina ayضa fi di lxijati sanata halaaثin wacishriin labaatan iyo saddexdooda marka qultu wakaana cumaru wala man araqa taariikha alislaamiya cumar wuxuu ahaa taarikhda islaamiga qofkii ugu horeeyo qoray bilhijrati nabawiyati ku qoray min makata ila almadiina kamaa basatnaa dalika fii siiratihi wa fii kitaabina ataariikh albidaaya wanihaaya u jeedaa amruhu bidalika fii sanati sita casharata min alhijra sanadku markuu lix iyo toban ahaa ayuu amray in la qoro taariikha hijri hijradana laga soo bilaabo wa qutila cuhmaanu bnu cafaan waa la dilay waqad jaawaza amaaniin isagoo siddeetankii dhaafay siddeetan iyo laba meelahaas wa qiila balaga tisciin fii dilxija sanata hamsin wa halaatiin soddon iyo shantii ayuu dhintay marka hijrigu uu ahaa siddeed iyo tobankii meelahaasaa la dilay oo dulxija wa caliyun calina waa la dilay fii ramadaana ramadaan sanata arbaciin afartan can halaatin wa sitiin fii qowlin saddex jir wa dalxatu iyo wazubayru qutilaa yowma aljamal ayaa la dilay sanata sittin wa halaatiin qaala alxaakimu wa kullin minhumaa arbacun wa situuna sana lixdan iyo afar wa tuwufiya sacdun can halaatin wa sabciin sanata khamsin wa khamsiin konton iyo shantii wa kaana aakhira man tuwufiya min alcashara tobankii jannada loogu bishaareeyey hal mar ayagoo nool isaga ugu dambeeyey wa saciid ibnu zaydna sanata ixdaa wa ayaa la oofsaday walahu halaaun aw arbacun wa sabcuun wacabdiraxmaan ibnu cawf can khamsin wa sabciina sana ayaa lagu oofsaday sanata thnatayni wa halaatiin wa abuu cubaydata sanata tamaani cashara daacuunka camwaas uu ku dhintay daacuunu camawaas ayuu ku dhintay walahu amaanun oo hamsuun konton isagoo markaa konton iyo eh, sideed jir ah radia allaahu canhum ajmaciin qultu waama alcabaadilatu facabdullaahi bnu cabaas sanata amaanin wasittiin wabnu cumar wabnu zubayr fii sanati alaatin wasabciin wacabdullaahi bnu camrin sanata sabcin wasittiin wa amaa cabdullaahi bnu mascuudin falaysa minhum cabaadilada ka mid maa ah. qaalahu axmed ibnu xambal baa yidhi khilaafan liljawhariyi xayu caddahu minhum isagoo jawahari wuxuu ku tiriyey cabaadilada waqad kaanat wafaatuhu sanata ixdaa wa bay ahayd soddon iyo kowdii qaala bnu salaax athaalitu midka saddexaad uu sheegay asxaabu almadaahibi alkhamsati almatbuuca madaahibta shantee la raaca sufyaan athawriy sufyaan marka madhab uu lahaa jiray iyo awsaaci iyo madhab bay lahaayeen tuufiya waa la oofsaday bilbasrati ayuu ku dhintay sanata ixdaa wa sitiina wa boqol iyo lixdan iyo kowdii walahu arbacun wasituuna sana wa tuufiya maaliku bnu anas bilmadiina sanata tiscin wa sabciin toddobaatan iyo sagaalki wa mia iyo boqol toddobaatan iyo sagaalki boqol toddobaatan iyo sagaalki waqad jaawaza tamaaniin isagoo sideetan dhaafay wa tuufiya abuu xaniifata bibaqdaad ayaa lagu oofsaday sanaa amsiina wa mia boqol iyo kontonkii walahu sabcuuna sana toddobaatan jir buu ah wa shaaficiyu maxamed bnu idriis bimisra imaamu shaafici isagana masr ayaa lagu oofsaday oo qabrigiisa qaraafati misra ayuu ku yaalaa abuu xaniifana qabrigiisa baqdaad uu ku yaalaa xayi dhan ayaa waxaa lagu magacaabaa xayi alacdamiya xayi alacdamiyana waxay ka wadaan alimaamu alacdam ay dhihi jireen abuu xaniifa imaamu shaaficina masar qaraafada ayuu kaga duuganya qaahira meel ka mida sanata arbacin wa miateyn laba boqol iyo afartii sanadkaas muslima dhashay shaafici uu dhimanayo can arbacin wa khamsiina sana konton iyo afar jir ayuu ku dhintay wa tuwufiya axmed bnu xambal bibaqdaad sanata ixdaa wa arbaciina wa miateyn can sabcin wa sabciina sana ayb bishri alxaafi agtiisaa lagu duugaya layii qultu waqad kaana ahlu shaam ahlu shaam waxay ahaayeen calaa madhabi alawsaaciyi naxwan min miatey sana laba boqol oo sano ku dhowaad owsaaci madhabtiisay raaci jireen wa kaanat wafaatuhu sanata sabcin wa khamsiina wa mia boqol konton iyo toddobadii buuna dhintay bibayruut ayuu ku dhintay min saaxili shaam shaam saaxilkeeda walahu min alcumri bidcun wa situun lixdan iyo dhowr jir isaga wakadalika marka dhulkaasoo dhan hadda baatiniye iyo raafido iyo waxaas unbaa ku gaardinaya ilaahay inuu ka ilaaliyan weydiisanayna wakadalika isxaaqu bnu raahuuya qad kaana imaaman mutabacan imaam oo wuxuu ahaa la raaco lahu daa'ifatun yuqalliduunahu ayuu lahaa wayajtahiduuna calaa maslakihi meeshau qaadayna ku dadaalaan yuqaalu lahum alsxaaqiyatu waqad kaanat wafaatuhu waxay ahayd sanata hamaanin wa halaatiina wa miatayn laba boqol soddon iyo sideed meesha shaafici laba boqol uu ka dhintay afarta isaga wuxuu dhintay laba boqol soddon iyo sideeddii can bidcin wa sabciina sana dhowr iyo toddobaatan sano yaa lagu oofsaday qaala bnu صlax alraabicu asxaabu kutubi اlxadiidi اlhamsa albukhaariyu wulida sanata arbacin wa tisciina wa mia boqol sagaashan afartii u dhashay wa maata leylata ciidi اlfiri habeenkii ciiddi ayuu dhintay sanata sittin wa hamsiina wa miateyn laba boqol konton iyo lix biqaryatin yuqaalu lahaa khartanka la yihahdo qarya la yihahdo wa muslim bnu اlxajaaj tuwufiya sanata ixdaa wa sitiina wa miateyn laba boqol lixdan iyo kowdii buu dhintay can khamsin wa khamsiina sana konton iyo shan jir abu daawuud sanata khamsin wa sabciina wa miateyn laba boqol konton iyo shantii atirmidiyu bacdahu biarbaci siniin afar sano kadib waa laba boqol toddobaatan iyo sagaalka sanata tiscin wa sabciin abu cabdiraxmaan annasaa'iyu sanata talaatin wa talaati saddex boqol iyo saddex isaga ugu dambeeyey allahma qultu abu cabdillaahi maxamed bnu yaziid bni maajah alqaswiniy saaxibu sunan allatii kamala biha alkutuba sita dhammaystire wasunan alarbaca bacda asaxiixayn allati ictanaa taasoo uu isku kalifeen isku kalifay biatraafihaa atraafteeda inuu ururiyo ibnu casaakir wakadalika shaykhuna alxaafid almiziyu ictanaa birijaaliha wa atraafiha xaafid ilmizi rijaalu lkutubi sitana waa alifayoo tahdiib ulkamaal kutubu sita adraaftoodana waxbuu ka qorayo tuxfatu lashraafka wa kitaabun mufiidun weeyaan qawiyu tabwiid fi lfiqhi waa kitaab tabwiidkiisa fiqiga uu xoog badan yahay buu yii ibnu maaja kutubtan sitada ah muhiim marka muslim laga reebo inta kale abwaab ayagaa u samaystay marka abwaabtaas ay sameeyeen waxay ku saleeyeen fiqiga wixii ay xadiidka ka fahmeenay ku saleeyeen marka qofka tabwiibkaas markuu arko waxaa la rabaa inuu ogaado mas'aladan imaamkan sidan baabaystay yani wuxuu ka fahmaa xadiidkan xukunkan waxaa la yaab leh waqtigan waxaad arkee qofkii mas'alo uu u malaynayo inayba iska tahay mas'alo khuraafo camala yaa waxaa soo baxayso a'imadii horeba inay ay baab ka dhigteen laba saddex afar imaam inay baabeeyeen baa laga yaaba qofkaana waxaa laga yaabaa inuu ku leeyay masaladan sidaas maaha waa sidaan fulaanaa yidhi fulaan kalaa yidhi mid kalaa yidhi waana yacni waxaasna wax jira maaha u tabwiibkii waxa uu inkiraayana abu daawuud yaa baabaysanaya weliba calaa sabiil istimbaadi u baabaysanaya maaha calaa sabiili raddi waxaaba ka mida maalan yani ikhtilaafu ru'ya ramadaanka marka la gaaro aragtida dadka aragtidooda wadamada aragtidoodu waa kala duwan yihiin tirmidi iyo nasaa iyo waxay baabeynayeen xadiidka kurayb ee ibnu cabaas markuu yidhi shaam intuu ka soo galay uu yidhi annaga goormaad soonteen buu yidhi shaam reer shaam goormay soomeen markaasuu yidhi bisha waxaan aragnay jimcadii adiga maa aragtay dadka arkeen mucaawiyana waa soomee meesha amiirka ah markaasuu ibnu cabaas yidhi laakinaa ra'aynaaha leylata sabti annaga sabtigii baan aragnay falaa nazaalu nasuumu inaan aragtidaas ku soomayno annaga ka zuuli mayno xadiidkaas marka culammada waxay u baabeeyeen buldaanta ru'yadoodu inay kala duwan tahay tirmidi baa baabeynaayo nasaa baa baabeynaya abu daawudan umalayna inuu baabeynaayo wahaakada waxaa laga yaabaa marka si fudud qofku inuu yiraa war waxaas wax jira ikhtilaafu ru'ya iyo ikhtilaafu lmadaalic iyo waxa iska khuraafa camal inuu u naqdiyaa laga yaaba fiqigii salafkana waa tahay ogofiqigii salafkana waa tahay marka tabwiibaadka kutubtan afartaa iyo bukhaariga in aada la isaga fiiriya qof marka isagii sheeganayo inuu yahay qof madhabtiisu ay tahay madhabu salaf wax uu ka yaqaana aan jirin oo markii la tuso uun ku baraarugayo adiga maba fiirisid kutubtii salafkee maxaad ummadda ka rabtaan kutubtii salafka maba fiirisidba kutub khalafaa fiirisa xataa khalafkan ma ogid waxaan ay soo naqlinayaan inay sax yihiin iyo in kale xataa kutubta taalma fiirinaysa hay taree marka shicaar iyo boor in laga dhigto salafinimo iyo oo adigiina waxbaba aadan ka aqoonin qofkii wax ka yaqaan u daa qof adi ad waxba ka aqoonin kii wax ka yaqaan u dhaafo hal mas'ale maaha laba maaha saddex maaha boqolaal masalo noocaasaad arkeena arkeen ariib waxa dadka waxaas u keenayana waxay tahay cilmigii saxda ahaay baynan dariiqiisaba haynin wax kale dariiqiisa uwadaa ayb a'imadaas marka ayuu sheegay waqad kaanat wafaatuhu ibnu maajah dhimashadiisu waxay ahayd sanata halaatin wa sabciina wa miatain laba boqol toddobaatan iyo saddex raximahum ullah qaala alkhaamisu sabcatun toddoba oo min alxufaadi xufaadda ka mid a intufica bitasaaniifihim kutubtooda lagu intifaaca fii acsaarina abulxasan addaara qutniyu sunan buu leeyahay cilalna waa leeyahay twufiya sanata hamsin wa hamaaniina wa halaatimia saddex boqol sideetan iyo shantiibu ayaa la oofsaday can tiscin wa sabciina sana alxaakimu abuu sanata hamsin wa arbacimia afar boqol kon iyo shantii waqad jaawaza hamaaniin cabdulghaniy bnu saciid almisri fii safar ayaa la oofsaday sanata tiscin wa afar boqol iyo sagaalkii bimisr can sabcin wa sabciina sana toddobaatan iyo toddobaa lagu oofsaday sano alxaafidu abu nucaym alasbahaani xilyaha mustakhrajka bukhaariga ninka iskale sanata halaathiina wa ayaa la oofsaday afar boqol iyo soddonkii walahu sittun wa tiscuuna sana sagaashan iyo lix jir wa min aabaqati luqraa ashaykhu abuu cumara bnu cabdilbar annamariy tuufiya sanata halaain wa sittiina wa arbacimia afar boqol lixdan iyo saddexdii can hamsin wa tisciina sana tamhiidka iyo istidkaarka iyo jaamici bayaan wa fadlihi iyo insaafka iyo kutub badan buu leeyahay ثم abu bakrin axmed بن اlxusein albayhaqiyu twufiya binaysaabuur sanata amaanin وhamsiina وarbacimia afar boqol konton iyo sideed can arbacin وasabciina sana uma abu bakrin axmed bnu caliyin alkhaiib albagdaadiyu twufiya sanata alaain وasitiina وarbacimia afar boqol lixdan iyo saddex ayuu dhintay can ixdaa وasabciina sana qultu waqad kaana yenbagii waxaa habooneyd an yudkara in la sheego maca haaulaai kuwan macooda jamaacatun jamaaco ishtaharat tasaaniifuhum kutubtoodu ay caan baxday bayna annaas walaa siyama cinda ahli lxadiid kaabaraaniyi abaraani waqad tuwufiya sanata sitiina waalaatimi'a saddex boqol iyo lixdanki saaxibi almacaajimi ahalaathati wagayriha waalxaafid abi yacla almawsili waalxaafid abi bakrin albazaar wa imaami ala'ima moxamed ibni isxaaqa bni khusayma tuwufiya sanata ixdaa casharata waalaatimi'a saddex boqol koob iyo tobankiiba u dhintay saaxib saxiix saxiix ibnu khuseymaha ninka iskale abu yaclaa wuxuu dhintay isaga saddex boqol iyo toddobadii bazaarna wuxuu dhintay laba boqol sagaashan iyo labadii imaam ulaima ibnu khuseymana wuxuu dhintay saddex boqol koo iyo tobankii saaxibu saxiix wakadalika abu xaatim moxamed ibn xibaan albustiyu saaxibu saxiixi aydan saxiix ibn xibaanna waa loo yaqaana alanwaac wataqaasimna waa le isaga saas u bixiyey alanwaac wataqaasim aydan wa kaanat wafaatuhu waxay ahayd sanata arbacin wahamsiina waalaatimiya saddex boqol konton iyo afartii walxaafidu abu axmed ibnu cadiy ibnu cadiy aljurjaani saaxibu lkaamil tuufiya sanata sabcin wa sitiina wa alaatimia saddex boqol lixdan iyo toddobadiibuu dhintay annawcu alxaadi wasituun fii macrifati athiqaati waalducafaa'i min alruwaati wageyrihim dadka hiqaadka ah iyo ducafada oo ruwaadda ka mid ay keyrkood in la ogaado la garto wa hada alfannu fannigan min ahami alculuumi weeyaan culuumta kan ugu muhiimsan wa aclaaha ugu sarreeya anfaciha id cilo eh bihi isaga ay macrifadiisa tucrafu lagu gartaa sixatu sanadi alxadiidi min dacfihi xadiidka sixadiisa iyo dacfigiisa laga garta waqad sanafa annaasu fii dalika dadka arrinkaa waxay ka qoreen kutubo qadiiman horeyo xadiidan dambaba kutuban kutuba ayay ka sanifeen katiiratan fara badan min anfacihaa kitaabu bnu abi xaatim ibnu abi xaatim kitaabkiisa aljarxu watacdiil walibni xibbaana kitaabaani naaficaani ayuu leeyahay axaduhumaa fi hiqaat walaakharu fi ducafaa kitaabu lmajruuxiina leeyahay wa kitaabu lkaamil libni cadiy aljurjaani yani kutubta rijaashay waaweyn oo kuu sheega mawsuucaadka ah marka ibnu xibbaan tawhiiqana xoogaa tasaahula uga jiray tajriixa laftirkeedana mararka qaar waa tasaahul baa tashadud baa uga jiray ama tasaahul oo ah cibaarada inuu ku tasaahulo oo cibaaro weyn kor saaro yacni tashadud baa uga jiraan dhaho yacni ninkii xoogaa dacfigiisa dhow yahay buu cibaaro adag tuuraya kitaabu thiqaadna wuxuu dhex dhexgeliyey rag majaahiil ah baa ku jiraan mucalimiba mucallimi ayaa marka wuxuu ka dhigay ilaa shan dabaqo meelahaas masaafar dabaqo ayuu ka dhigay dadka uu ibnu xibbaan tawhiiqiyo bacda asabri waalbaxhi shan dabaqama afar dabaquu ka dhigay isagaa marka kala saar saaray sida loo qaadan kara sida kaleba aad bayna u faa'iideeyey kitaabkiisa atankiil bima fii ta'niibi alkowhariyi min alabaatiil watawaariikhu lmashhuuratu taariikhaha caankaa wa min ajaliha waxaa ugu weyn taarikh baqdaad taariikhu baqdaad lilxaafid abi bakr axmed bni caliyin alkhatiib wa taariikhi dimashq lilxaafid abilqasim bni casaakir wa شيخنا الحافظ alxaafid abilxajaaj almiziy wa miisaani shaykhina alxaafid abi cabdillaahi adahabiy waqad jamactu baynahumaa tahdiibka iyo miisaanka yaan ka jamciyey wazidtu fi taxriiri اljarxi wاtacdiili calayhimana waa ziyaadiyey fi kitaabin wasamaytuhu bاtakmiil fi macrifati الhiqaati wالضucafaai wاlmajaahiil waa ka soo hadalnay hadda ka hor wahuwa min anfaci shayin lilfaqiihi اlbaaric faqiiha baarica waxa u anficitaanka badan wey wakadalika lilmuxadid walaysa alkalaamu hadalka maaha fii jarxi rijaali ragga jarxintooda ku saabsan calaa wajhi nasixati lilaahi walirasuulihi walikitaabihi walilmuminiinana loo jarxinaayo bikiibatin xan ma ah bal yuhaabu waa laga hawaabinayaa mutacaaqii daalika midka kaa yani sasiinayo idaa qasada bihi daalika haddii uu sidaa ula qasdo nasiixa hadduu ula qasdo ouna yaqaanaa shardi an cilmi uu leeyahay waana kasoo hadalnay hadda ka hor waqad qiila liyaxya bni saciidin alqaaan ayaa waxaa lagu yidhi amaa takhshaa miyaadan ka cabsanaynin an yakuuna haaulaai kuwan inay noqdaan aladiina taragta xadiidahum aad ka tagtay khusamaaka yowma alqiyaama qiyaamaha inay kuwa kula dooday ay noqdaan qaala wuxuu yidhi laan yakuuna haaulaai khusamaa'ii kuwan inay noqdaan kuwa ila doodayo ayaa axaba ilaya la ii jacayl badan yahay inaan ahaado min an yakuuna rasuulu llahi sal l salama nebigu inuu ahaado khasmii kan aniga ila doodayo ee haysta yowmaidin maalinkaas yacnii aniga sunnadii nebiga yaan kala hufi karaa aqoonaan u leeyahay rijaashaanan kala aqaan haddii aan iska aamusa nebiga ay qabsanaya qiyaamaha haddii aan hadlana kuwana hadday u bataanay qabsanayaan marka inuu nebiga iqabsadaa ka daran buu leeyahy kuwaan inay iqabsadaan yaxya bnu saciidin alqaaanna waa yaxya bnu saciidin alqaaan macruuf wqad samica abu turaabin الnaqshabiyu axmed بن xambal wahuwa yatakalamu fi bacdi ruwaati isagoo ka hadlayo faqaala lahu atakhtaabu lculamaa dadka culamada miyaad xamanaysaa faqaala lahu wayxaka hada nasixatun waa nasiixa laysa hada kiibatan waa khayr miirid haddaan sidaan la yeelin xadiidtii nebiga dad been sheegaayo ay faafinayaan waa laga qaadanayaa xugun baa ka dhalanaya wa yuqaalu waxaa la yidhi ina awala man tasadaa lilkalaami fi ruwaati qofkii ugu horreeye u banbaxo ruwaadda inuu ka hadlo shucbat bnu lxajaaj watabicahu yaxya bnu saciidin alqaطaan uma talaamidathu axmed bnu xambal wacaliy bnu lmadini wayaxya bnu maciin wacamru bnu caliyin alfallaas wagayruhu raggan oo dhan laakiin nin caamiya kuma jira nin caamiya kuma jira raggan nin walbaa nin imaam marka nin walbaa magaciisa marka la sheeg alimaam ayaa laleeyahay soo maaha hadhow marka haddii uu soo deliishado qof haada nasixatun laysa haada kiibatan haduu waa xan maaha waa ka hadli karaa de haddaad imaam tahay orodoo ka hadal cilmigeeda leedahay waa saxsan tahay markaas laakiin haddii aadan ahayn ma saxsan waxay la mid tahay iyadoo qof uu ku yidhaahdo maalan shaafici waa aragtay marka mararka qaar laba qowl uu leeyahay jadiid iyo qadiim ijtihaadkiisa isbedelaya nin suuqan iska joogo caamiya ah, hadduu yidhaahdo anigana diinkan sidaan raba ka yeela waa yani diinkii waxaan ku samaynaa kabdhow camal waa kabdhabana xalaal waayo maanta berri may xalaal maaha xaaraan wax cilmiga oo ku soconayana male marka la yidhaha warsaan maxaad u yeele ee shaaficiba wuxuu dhihi jiray laba qowluu lahaa maxay isdhaamaan bilaahi caleyk kaas iyo hadalkan midka u deliishanayo wuxuunan isagu ahayn hadalkan ijtihaad waa isaga laftirkiisa waa baxi iyo ijtihaadu ku imaanayaan marka adhow wuxuu kuleeyahy haddaad tiraa war sidan maaha qofka jarxiga iyo tacdiilkaad diidan tahay jarxiga iyo tacdiilka lama diidana laakiin shuruudoodii iyo dawaabidoodii iyo meesheedii u yaal hadaad akhrisaan kutubta imaamu dahabi dad sidaanoo kale u naqdina aada arkeed uu leeyahay war eh, wailaa fain kunta haddaad tahay mutakhabitan eh, mutacasiban qof mutacasiba oo iska gebi dhaclaynaayo haddaad tahay faarixnaa minka nafsadaada nooga raaxay waxaan haba kagelin ha ka hadlin mararka qaar wuxuu leeyahay acdi lqowsa baariha qaansada ninka qori yaqaana u dhiib isaga ha ka hadlo mar wuxuu leeyahy daci ilkitaabata lasta minha walow sawadta wajhaka bilmidaadi qoraalka iyo iska dhaaf uu leeyahay adiga dadkeeda ma tihid weli haddaad doonto wejigaaga qad marmari haddaad isu ekaysiisa yani culumo saas culumo kuma noqonaysa haddaad khamiis gashato cimaamad ridato yani ma ku noqonayo qofka culuma baxhi iyo waxbarasho iyo ku noqona maahane marka daci lkitaabata lasta minha walow sawata wajhaka bilmidaadi dad aan qaas ismariso makaa dhigaysa inaad kaatib tahay wax qori taqaano marar badanoo kutubta jarxigii bay saas ku taallaa ayb wuxuu yidhi marka waqad takalama fi dalika maalikun wahishaamu bnu curwata wajamaacatu min asalaf asaalix waqad qaala calayhi salaam addiinu nasiixa waqad takalama bacduhum fii gayrihi bay ku hadleen falam yuctabar fii ayrihi marka maxaa laga wadaa fii ayri nasixati tacasub dartiis qofkan uu yahay tanaafus baa ka dhaxeeyo qofkan buu jarxiyey falam yuctabar lama ictibaarinin limaa baynahumaa waxa ku sugan darteed min alcadaawati almacluumati cadaawada loogyahay bal jaamicu bayaani alcilmi wa fadlihi ibnu cabdilbar baab dhanba wuxuu ka dhigay baabu qowli alculamaai bacdihim fii bacdin warka ay culammada ayaku iska dhahaan oo aan la qaadanin haddana waxba laga soo qaadin tanaafus ka dhexeeyey wax lamid oo kale maxamed ibnu isxaaq iyo kii ka dhexeeyey imaam maalig oo kale ibnu isxaaqa wuxuu yidhi xadiidka maalig ii keenu haatuu xadiida maalik fa ana baydaaruhu anaa kale hufaayo yidhi keeni imaam maalik markii loo sheegay wuxuu yidhi dajaalun min addajaajina ibnu isxaaqna xadiiuhu xasan dajaal macnaheedu waxay tahay waa xadiidkiisu mawduuc u noqo lahay wax yirina ma leh maarkiisa way badan yihiin marka taas oo kale qadiyadii nasaa-i iyo iyo axmed ibnu saalix almisri shaykhu lbukhaari ayaaba ka mid a wax badan buu keenay marka meeshaas ka daalacda tan lafteeda waxay kutusaa qasab maaha in warkiisa oo dhan inta lagu shubo qasab maaha mararka qaar baa isagoo caalima la dhihi karaa war warkan anugu waa baara waa ka joogaya waa la dhihi karaa qof hadalkiisu macsuum yaha ma jiro niman baa beri waxay yidhaahdeen sheekh shuyuukda ka mid a ah ayay yidhaahdeen hadalkiisa ku saabsan dadka iyo markuu ka hadlaayo jamaacaadka iyo ashkhaasta markuu ka hadlaayo waa macsuumay dhaheen maba gafaayen waxii dambe maa soo degay nebi maxamed kabacdi oo dhahaya masaa-ishaas hebel macsuum uu ku yahay maxay waxaan waa ijtihaad iyo say la noqoto wuu gefi karaa haddii qof hadalkiisa duduub loo qaadanayana culimmadaasaa loo qaadan lahaa hore bal wuxuu yidhi ciraaqi warubbamaa rudda kalaamu ljaarixi kanasaa'iyi fii axmed ibni saalixi waxaa laga yaabaa ninka jaarixa ah warkiisa in la radiyo sida loo radiyey axmed ibnu saalix nasaa-i warkiisa oo axmed binu saalix ku saabsana waqad dakaruu min amhilati dalika waxay sheegeen kalaama maxamed bni isxaaq fi limaami malik wakada kalaama malikin fiihi waqad wasaca suhayliyu lqowla fi dalika wakadalika kalaama anasaa'i fi axmed bni saalix almisriy waabakan xiina manacahu min xuduuri majlisihi marka u diiday annawcu thaani wa situun nooca lixdan iyo labaad fii macrifati man ikhtalaa fii aakhiri cumrihi dadkii isku dardarmay xoogaa fii aakhiri cumrihi imaa likhawfin aw dararin aw maradin aw caradin cabsi darteed buu iskula dardarma la geriiray dhibaato ku timid jiro ku timid wax la soo gudboonaaday ka cabdillaahi bni lahiicata oo kale lamaa dahabat kutubuhu markay kutubtiisii tagtay waa ka gubatay ikhtalata fii caqlihi caqligiisa ayuu iskaga dardarmay faman samica min haaulaa'i qofkii ka maqlay qabla ikhtilaadihim dadkan intaynan isku dardarmin ka hor qubilat waa la aqbalay riwaayatuhum waman samica bacda dalika ow shaka ama shakiyo fii dalika kaagaas lam tuqbal waana soo marnay mukhtalidka riwaayadiisa wa miman ikhtalata biakhara dadkii markii dambe isku dardarmay waxaa ka mid a cataa bnu saa'ib sharxu cilali tirmidiga aad u dhigo dadkan ikhtilaadka uu ku dhacay qabla alikhtilaad dadkii ka wariyey bacda alikhtilaad dadkii ka wariyey ayuu kuu sheegaya cadaa ibnu saa'i baa ka mida riwaayat alakaabir waa la qaatay shucba thawri oo kale ayb ilaa laba xadiis maahan oo uu shucba ka maqlay bacda alikhtilaad shucba iyo thawri waxa ay ka maqlaan cadaa ibnu saa'ib waa la aqbalay ilaa laba xadiis oo shucba uu markii dambe ka maqlay maahan marka axaadiidta saasay ugu tirsan yihiin culummada wa abuu isxaaq asabiiciy qaala alxaafidu abuu yacla alkhaliili wainamaa samica bnu cuyaynata minhu bacda dalika ibnu cuyayna mar danbuu ka maqlay wasaciidu bnu abi caruuba wa kaana samaacu wakiicin walmucaafa bni cimraan minhu bacda ikhtilaaqihi waalmascuudiy warabiicatu wasaalixu mowla taw'ama waxuseyn bnu cabdiraxmaan qaalahu nasaa'iy baa yidhi inuu ikhtilaad ku dhacay waliyudiin alciraaqi kitaab buu leehy mukhtaliiinta uga hadla wa sufyaanu bnu cuyayna waa laftirkiisa ikhtilaad baa ku dhacay qabla mowtihi bisanatayn qaalahu yaxya alqaطaan ayaa yidhi cabdulwahaab athaqafi cabdulwahaab ibnu cabdilmajiid waay qaalahu ibnu maciin ayaa yidhi isagana tagayur baa ku dhacay wa cabdurazaaq ibnu hamaam qaala axmed ibnu xambal ikhtalata bacdamaa camiya markau indhabeelay kadib buu isku dardarmay fa kaana yulaqanu waa loo talqiini jiray fayatalaqan isna waa qaadan jiray fa kaana yulaqanu waa loo talqiinin jiray waa loo meerin jiray markaasuu iska meersan jiray fayatalaqan xataa xadiidkiisa xadiidan ahayn haddii loo meeriyo waa iska qaadan jiray markii dambe faman samica minhu bacda maa camiya markuu indhabeelay kadib qofkii wax ka maqlay falaa shaya waxaa xadiidkiisa la qaadan maayo oo yani waa daciif oo cilow lahaanaya qaala bnu salaax waqad wajadtu fii ma rawaahu abaraaniyu can isxaaqa bni ibraahim addabariy can cabdirazaaq axaadiida munkara baan ku arka falacala samaacahu kaana minhu bacda ikhtilaaihi wadakara ibraahimu alxarbiy waa nin ariibka aada u yaqaan ariib xadii wuxuu sheegay ana dabariya kaana cumuruhu xiina maata cabdirazaaq markuu dhintay sita aw sabca siniin ayuuba ahaa markuu dhimanayo lix jir ahaa ama toddoba wa caarimun ikhtalata biakara isagana de caarim xamaad eh, iyo waxay ka wariyaan waa waa waa maqbuul ayb wamiman ikhtalata min bacdi dalika min bacdi haaulaai kuwan gadaashooda dadkii isku ikhtilaadka uu ku dhacay waxaa ka mid a ah abu qilaabata raqaashi ayb laba boqol iyo labaatan wixii kadib ka maqlay samaaciisu ma fiicna ka horna waa jayid wa abu axmed alkhidriifiy wa abu bakr bnu malik alqaiici kharifa waa isku dardarmay xataa laa yadrii maa yaqra' ilaa uunan garanayninba maa yuqra'u waxa la akrinayo annowcu athaalisu wasituun nooca lixdan iyo saddexaad macrifatu طabaqaat wadalika amrun isilaaxiyun waa arrin isilaaxi ah fa min annaasi dadka waxaa ka mida man yara saxaabata walo u arkaysa saxaabada kullahum dhammaantood dabaqatan waaxida hal dabaqa uma taabicuuna bacdahum taabiciintana hal dabaqa ukhraa uma man bacdahum kadalika waqad yustashhadu calaa hada biqowlihi calayhi asalaam khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum fadakara bacda qarnihi qarnayni aw halaaa ayuu sheegay wa min annaasi dadka waxaa ka mida culummada man yaqsimu saxaabata ilaa abaqaat saxaabada kuwa abaqaad u qaybinaya wakadalika taabiciin iyo faman bacdahum wa waxaa ka mida man yajcalu kula qarnin qarni kasta arbaciina sana ka dhigaya afartankii sanaba qarni wa min ajali lkutubi fii hada dabaqaadka kutubta laga alifa kuwa ugu waaweyn dabaqaatu moxamed ibni sacd dabaqaat lkubraana waa leeyahay dabaqaat suqraana waa leeyahay kaatib ilwaaqidi wakadalika kitaabu taariikh lishaykina alcalaama abi cabdillaahi adahabiy taarikh lislaam walahu kitaabu طabaqaati اlxufaad ayuu leeyahy mufiidun ayضa jidda tadkirat اlxufaadka annowc raabicu wasituun nooca lixdan iyo afaraad fii macrifati اlmawaali min alruwaati wاlculamaa mawaalidii iyo ruwaadda ka mida iyo culammada mawlaa min asfal iyo min aclaa baa la kala dhaha min asfal marka la yidhaahdo waa ninka la xoreeyey xoreeyey mawla ayuu kan la xoreeyey marka muxuu noqonaana mawlaa oo min asfal kan wax xoreeyeyna mawlaa min aclaa lanna labadaba mowlaa la dhahaa mid kasta soo maha fulaanun maalan waxaa la laleeyahay thawbaan mowlaa rasuulillaahi marka thawbaan waa mawlaa min asfal nebiguna muxuu noqonaa mawlaa min aclaa mawluhu marka inuu ku abtirsado ninkii xoreeye ma bannaana laakiin nisbada inuu u nisbo sheegto waa bannaan tahay oo maalan inuu yidhaha fulaan ibnu fulaan alqurashiyu mana u dhalaninaad waa mowlahooda waa ba taas waa sax waxaana fiican in la yidhaha alqurashiyu mowlaahum in lagu darano ayb wa huwa min almuhimaati farubamaa nusiba axaduhum midkood in loo nisbeeya la arkaa ila alqabiilati qabiilada fayactaqidu saamicu wuxuu malaynayaa anahu minhum inuu ka mid yahay saliibatan dhaliya ahaan wa inamaa huwa min mawaaliihim fayumayazu dalika waa la kala soocayaa liyuclama si loo ogaado wain kaana qad warada fi lxadiidi saxiixi mawla alqowmi min anfusihim isoo xadiidkaa saxiixa u soo aroor wamin dalika abulbakhtariy alطaa'iyu baa ka mida wahuwa saciid bnu fayruuz wa huwa mowlaahu wakadalika abulcaaliyata alriyaaxiy taabici waayo mowlaahu naag iyagaa xoraysa wakadalika allaythu bnu sacdin alfahmiy wakadalika cabdullaahi bnu wahab alqurashiyu wa huwa mowlan licabdillaahi bni saalix katib illeyth wahada kaiiru faama maa yudkaru waxaa la sheegayay fi tarjamati albukhaariyi anahu mowla aljucfiyiin falislaami jaddihi laclaa awowgiisii sare ibraahiimka soo islaamidiisii waa calaa yadi bacdi aljucfiyiin oo kusoo islaamay ibraahiimka ama mugiiraha ayay soo islaamiyeen saasaa marka loogu maadaama nicmo ay tahay wakadalika alxasanu bnu ciisa almaasarjisiy yunsabu ilaa walaa'i cabdillahi bn almubaarak liannahu aslama calaa yadayhi waa kusoo islaamay wa kaana nasraaniyan qofka qofka soo islaamiyo mowlow u noqona wakadalika alxasanu waqad yakuunu alwalaau waluhu inuu ahaadaa la arkaa bilxilfi bahwadaagsi kamaa yuqaalu fii nasabi alimaami malik bni anas mowla taymiyiin wa huwa malikna ximyariyun asbaxiyun saliibatan dhali ahaan walaakin kaana jadduhu awowgiis maalik bnu abi caamir xaliifan lahum ayuu la ahaa isagaa qoladaasu la degay la bahwadaagay waqad kaana casiifan qowsaar ayuu wuxuu ahaa cinda dalxata bni cubaydillaahi taymiy aydan fa nusiba ilayhim kadalika waqad kaana jamaacatu min saadaati alculamaa'i waxay ahayn fii zamani salaf min almawaali rag waaweyn ayaaba mawaali ahaa waqad rawaa muslimun fii saxiixihi ana cumara bna alkhaaab lamaa talaqaahu markuu la kulmay naa'ibu makata maka ninkii mas-uulka uga ahaa atnaa'a dariiqi jidka dhexdiisa uu kula kulmay fii xajin aw cumratin qaala lahu wuxuu ku yidhi man istakhlafta calaa ahli lwaadi magaaladan dooxan makaad yaad madax yaa uga soo tagatay qaala ibnu abzaa qaala waman ibnu abzaa ibnu abzaa yaa waayo qaala rajulu min almawaali nin mawaalida ka mida faqaala amaa inii aniga samictu nabiyakum sal l l yaquul nabigiina dhahayaan maqlay in allaha yarfacu bihada alcilmi aqwaama wayadacu bihi aakhariin riwaayada muslim bihada alkitaab ilaahay kitaabkan wuxuu ku kor yeelaa dad dadna hoosu uga dhiga yani maanta haddaad nin mowla a ah maka madax uga dhigtay oo magaaladaas weyn ah xaramkii ilaahay ku yaallo de wuxuu ku mutaystay cilmigiisa waayuu leeyahay wadakara zuhriyu zuhri wuxuu sheegay ana hishaama bna cabdilmelik qaala lahu wuxuu ku yidhi man yasuudu ahla makata reer maka yaa sayid u ah way ka dambeeyaan faqultu caaa caaa bnu abi rabaax caaana afrikaan ahaa nin afrikaanow ahawaxaa la yidhi nin faruuriyo waaweyn oo san weynba u ahaayreer makaadna asagay ka dambeeyeen oo ay daba joogeen qaala fa ahlulyaman reer yamanna qultu daawuus isna waa mawlow ah qaala fa ahlu shaam reer shaamna faqultu makxuul qaala fa ahlu misra reer masrna qaala yaziid bnu abi xabiib qaala fa ahlu ljaziira waqooyigan ciraaq ardu ljaziirana faqultu maymuun bnu mihraan qaala fa ahlu khuraasaan ayb fa ahla khuraasaan yaa sayid yaa hogaamiyo qultu adxaaku bnu musaaxim qaala faahla albasra faqultu alxasanu bnu abilxasan qaala faahla alkuufa faqultu ibraahim bnu nakaci wadakara anahu yaquulu lahu waxau sheegay inuu dhahayo cinda kulli waaxidin mid kasto agtiisa a min alcarabi am min almawaalii war ninkan macarab baah mase waa mawlo fayaquulu min almawaalii waa dadkii la xoreeyo falama intahaa markuu soo gaaray qaala wuxuu yidhi yaa zuhriy wallaahi baan ku dhaartay latasuudanna almawaalii cala alcarab mawaalidu carab waa hogaamin doonaan xataa yuqdaba lahaa cala almanaabir ilaa carabtii manaabirta korkooda looga qudbeeyo carabtana de dad fasaaxa lahoo iyagu yani waxay ahaayeen yani carabtii in mimbarkii loo fuulo oo iyaguna ay dhegeystayaal noqdaan waxay ku tusaa in cilmigii looga hormaray luqadii iyo cilmigii faqultu waxaan idhi buu yihi zuhri ya amiira almu'miniin inamaa huwa amru llah shanigu waa amarka alla waay wa diinuhu diinka alla waay faman xafidahu qofkii diinka alla ilaaliya saada sayiduu noqdaa waman dayacahu qofkii ka tagaana boqornimo waxba kuma tarayse saqada oo dhacaya dadku cilmigay isdheer yihiin qultu wasa'ala bacdu alacraabi reer baadiyaha qaar ka mid ah waxay su'aaleen lirajulin min ahli lbasrati faqaala man huwa sayidu hadihi lbalda beledkaas odaygiisi yaa waay sayidkiisi waa iyo qaala alxasanu bn abi lxasan albasriyu qaala mowlan huwa qaala nacam qaala fabima saadahum muxuu ku hogaamiyey faqaala bixaajatihim ilaa cilmihim baahida dadku ay cilmigiisa u qabaan wa cadam ixtiyaajihi ilaa dunyaahum isagana waa nin iska zaahido shilinkooda ma rabo uma baahno faqaala alacraabiyu haada lacamru lacamru abiikan ku dhaartaye kan waa sayidnimada tan waayu rasmiga dadka inaadan maalkooda u baahnayn adigana diinkaagii ay u baahan yihiin annowcu alkhaamisu wasituun nooca lixdan iyo shanaad macrifatu awqaani aruwaati wa buldaanihim ruwaadda wadamadooda iyo buldaantii ay ka yimaadeen in la dabdiyo iyadana si loo ogaada samaacaadka iyo waxyaabaha say u ansixeen iyo in kale wa huwa mima yactanii bihi kathiiru min culamaai alxadiidi ay isku kallifaan wa rubamaa tarataba calayhi fawaa'idu muhima fawaaid muhima inay ka dhalataa laga yaabaa minhaa macrifatu shaykhi raawi raawiga sheekhiisa in la ogaado farubama ishtabaha bigayrihi keyrkii inuu ku dheeh galaa laga yaabaa faidaa carafnaa baladahu beledkiisa haddaan garanno tacayana baladiyuhu haaliban ninkan yaa ka warinaya hebel waayo ninkan ama waa hebel sheekha beledkiisibaaba la aqooday ee labadaa nin ninka ku beledka ah laga yaabaa inuu yahay wa hada muhimun jaliil waa weyn waqad kaanat alcarabu carab waxay ahayn inamaa yunsabuuna ila alqabaa'ili carabtu qabaa'ilkaa loo nisbay jiray walcamaa'iri iyo camaairta meelaha yani la camiro iyo lafaha hoose walbuyuuti iyo guryaha ay ka yimaadeen qoysaskooda walcajamu caajamtuna ilaa shucuubihaa shucuubteeda wa rasaatiiqihaa ayb waa tuulooyinka magaalooyinka wa buldaanihaa iyo beledyaalkaa loo nisbeeya wa banuu israa'iilana ilaa asbaatihaa labayo toban sibdi bay ka koobnaayeen kuwaasaa loo nisbeeya falamaa jaa alislaamu markuu yimid wantashara naasu dadkii ay ku faafeen fil aqaaliimi nusiibuu ilayhaa gobolladii baa loo nisbeeyey ow ilaa muduunihaa ow quraaha magaalooyinkooda iyo tuulooyinkoodaa loo nisbeeyey marka buldaanta haddaad rabto inaad baratana de mucjamulbuldaan ayaa jira oo uu leeyahay yaaquut alxamawi buldaanta iyuu ka sheekeeya hadda laftirkeedana de culumta hadda waa iska sahlanaatayo waxaa jira kutub layra aaalis aaalis waxaa laga wada atlas ataaliskaas marka ataalis alxadiid ataalis ayaa jiro niman marka culamaad dadaalay waxay sameeyeen wixii qur-aanka ku jira magaalooyin magacaaban meelahay ku yaallaan iyo waxyaabahaas ishe axaadiidta sidoo kale waa iska fududaaday waqtigan cilmiga qofkii raba marka amaakintaas oo kutubta xadiidka ku soo marayso adlaskaas haddii uu haysto oo uu fiirina uu ka hela ansaabtana samcaaniya kitaab ka qoray abu sacd asamcaani wuxuu qorayaa nisbada calaa tartiib alxuruuf ilijaa kadibna nisbadaas culummadii ay ka nisbe sheeganaysay iyo ka hadlaa waa kitaabkaasna aada u faa badan wax laga naqlay faman kaana min ahli faman kaana qofkii ahaado min qaryatin qaryo falahu lintisaabu ilayha qaryadaas inuu u nisbe sheegta ayuu leeyahay bicayniha iyada wa ilaa madiinatiha magaaladeedana un isma sheegan karo inshaaa hadduu doono ow iqliimiha ama gobolkeeda iqliimkaa weyn marka madiina iqliimkaa kasii weyn shaam oo kale waa iqliim xijaaz oo kale iqliimay noqoneen waman kaana min baldatin qofkii beled ka ahaaday uma intaqala minha ka guuray ilaa gayriha u guuray falahu wuxuu leeyahay alintisaabu ilaa ayihimaa shaa labadaas beled kii ou doono ayuu nisbo sheegan karaa walaxsanu sida wanaagga badanna an yadkurahumaa inuu sheego waayo labadaba fayaquula uu yiraa maalan fan yaquula inuu yiraa maalan ashaamiyu uma alciraaqiyu aw iddimashqiyu uma almisriyu wanaxwi dalika mararka qaar baa laakiin beledka weyn iyo beledka yar al rabaa in loo nisbo sheegto oo maalan ninkani wuxuu rabaa shaam iyo dimashq inuu isugu nisbo sheegto waa in la hormariyaa ashaamiyu dimashqiyu layirahdo lianna marka la yidhaha ashaamiyu waa caam addimashqiyu macnay faa'iideynay laakiin haddii la yidhaha addimashqiyu shaamiyu shaamiyuda dambe maxay kordhinay waxba lianna dimashq inay shaam tahay waa la yska garanay ma garatay marka nisbada marka midda caamkaa la hormarinaa midda khaaskaa la dambaysiina si ay macnou faa'iideyso imaamu nawowi tahdiib asmaa lugaadka sidaasuu leeyahay ayb wa qaala bacduhum qaarkood waxay dhaheen inamaa yasuuqu lintisaabu ila albaladi beledka <clears throat> in loo nisbo sheegto waxay bannaan tahay idaa aqaama fiihi haddii uu ku nagaado arbaca siniina fa aktar afar sanayo ka badan haddii uu joogo <clears throat> beledkii <clears throat> beledkii oo afar sano joogo iyo u nisbo sheegan karaa ka yar haddii uu joogo maya sidaas u dhahayaa qowlkan waxaa kaloo <clears throat> waxaa kaloo iyadana jiro meeluu ku dhashay waa ka guuray meel kale u guuray labadii labadiiba u nisbo sheega kara alfulaaniyu mawlidan yaa laleeyahay meeshaas marka waa yaa loo nismeeyaa mawlidan walfulaaniyu beled fulaan yani marka eh, mawdinan waa ka wadan dhigtay wa fii hada nadarun kana nadar baa ku sugan buu yihi wallahu subxaanah watacaala aclamu bisawaab wahada aakhiru maa yasarahu allahu tacaala min ikhtisaari culuumi alxadiid wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed